بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب الزهد والورع وحباب يهي الزهد هي والورع الزهد قوحل هذا إن الدنيا ليس إسرائنين ودنيا روح إسكاق عبيه wixii uun dani kaa maaran weydo mooye waxeeda kale inaad ka gaabsato wixii aada heshana in aad aadan ku kalax tegin ood is-uruuriso waracna waxaa la yidhaahdaa waa xalaasha oo lagu gaabsado xalaal miirashaa la yidhaahdaa inuu ruuxu wixii cad oo xalaalnimadiisu cad yahay ku gaabsada la yidhaahdo xadiid baa jira ay culimmada qaarkood taxsiininayaano wa khayru diinikum alwarac diintiinna waxaa u khayr badan xalaal miirashada inuu ruux xalaasha ku gaabsado can innucmaan ibni bashiirin radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuulu llahi sal lla alay wasalam yaquulu leh nucmaan markuu hadalkaa lahaa ahwaa wuu hoobiyey annucmaanu nucmaan biisbacayhi labadiisa farood ilaa udunayhi labadiisa dhagood xaggoodu u hoobiyey bimacnaa waxaa laga wadaa wuu la laacay labada farood ayuu labada dhagood la laacayoo xaggooda uu u hoobiyey markuu xadiidkan sheegayay wuxuu ka wadaa nucmaan markuu xadiidka sheegayey wuxuu farihiisa ku tilmaamay inuu nebiga ka maqlay laanna markaad farta dhegta ku fiiqdo bimacna waan maqlay wey sooma ah. yani xadiisku markuu sheegayay buu sidaas sameeyey waxayna ka dhigan tahay labadayda dhagood baa nebiga kaga maqlay saas maana wa ahwaada marka waxaa wata raawiga xadiiska warinayay oo wuxuu yidhi wa ahwaa يقول اسقوا لما المقل النعمان والحال أهواؤه بي النعمان بإسبعيه لمدي سفرات إلى أذنيه لمدي سدوى الحق وضعوا الله عيوه بي أيا وحى المقل اسقوا له إن الحلال بين والحرام بين آه. يعني يقول اسقوا لرسولك صلى الله عليه وسلم إن الحلال حلاشي بين وعده حلالك وعده حلاش وواحد اسكعك والحرام حرامتينا والحرام حرامتينا بين وعديه وبينهما دحدود وحا هذا مشتبهات الرمو اسئك مشتبهه وحا لهذا ووحا كا قرصومو كا ده غلواي يعني ميد بدينع بو uga ege xalaashi cadaydna kuuguma cada xaraamti cadaydna kuuguma cada waa ka dhehe gashan yahayo waa kaa qarsoomay mushtabihaadka waxyaalahaas la yiraahdo tayib la ya'lamuhunna yani xalaasha iska cad waa xalaasha daliilkeedu uu banaanka yaalo wax daliilkeedu banaanku yaala waana shay iska caan ah dadka intooda badan ay garanayaan wa sida khamrada iyo bakhtiga iyo muxuu ribada iyo kada xaaraanta waxaan dhihi dhila halaasha iska cad xalaasha iska cad yani waxa weyaan waa waxyaalahan cid walba caashogarata calaalnimadooda iska caddahay wa xaaraamtuna sidoo kale sida khamradii kuwaan hadda miaalinayna وبينهما أمور مشتبهات ولا يعلمهن أيسا أغين مشتبهات كاس ولا يعلمهن أين أغين أيسا قرنين كثير إن بضن أو من الناس ذاتك كمدا وحاس عن حلال لماذا نكو عدين حلال لماذا سنكو عدين ذاتك إنتو ذا بضن ما يقهنا هل كا وحال غفاهمين mushtabihaadka waa uun dadka badankii marka la fiiriyo mooye laakiin culimmadu way garanayaan ma xalaal buu raacsan yahay mise xaaraamtu raacsan yahay saas macana laakiin dadka caamada iyo dadka intooda badan iyo ayaga uma kala cadda xalaal baa mise waa xaaraam laakiin dad baa jiro garanaya oo ama xalaashuu haleeshiinaya ama xaaraamtu haleeshiinaya lidaliil saas macana ayb laa yaclamuhunna mushtabihaadkaasoo uusan aysan ogeyn kaiirun in badan oo min annaasi dadka ka mid faman ittaqaa ruuxii iska ilaaliya marka ashubuhaati shubuhaadkii waxyaalihii isu ekaa ee qarsoonaa ee u caddaan waayay ruuxii iska ilaaliya faqad istabra'a wuxuu fayoobi u raadiyey lidiinihi diintiisa iyo cirdihi sharafkiisa istibraagu waxa weeye markaad nadiifiso ood ceebta ka ilaaliso ood fayoobi u raadisaa la yidhahdaa istabra'a yaa la yidhahdaa ruux markuu muxuu ahaayey wixii wasakha iyo qashin iyo iska ilaaliyo marka waxaa laga wadaa diintiisii buu ilaashadayo cirdigiisiina wuxuu ka cilaaliyey sharafkiisa in la dhaawaco oo wax laga sheego diintiisiina wuxuu ka ilaaliyay iyadana dhaawaco diintiisii waa u fayoodahay waay ayib faqad istabra'a wuxuu fayoobi raadiyey lidiinihi diintiisuu fayoobi u raadiyey wa cirdihi iyo sharafkiisa ayib cirdiga waxaa la yidhaahdaa waa meesha bini aadamku laga ammaano ama laga caayo wey waxaa gelaya nasabkii waxaa gelaya muxuu ahaaye meelaha kaleeto ruuxa laga galo marka wax laga sheegi rabo ama marka la ammaan rabo cirdiga kaasaa la dhaha waa waxyaalahaasi qarsoon ee aan cadayn ruuxii ku dhacana waqaca wuxuu dhacay fil xaraami xaraamtii buu ku dhacay wixii aan ku cadayn baad iska dabaalatay xaraamtii baad dhex taagan tahay wey markaas markaasaa nebigu sal ly slam miaal buu ka bixiyey karaaci yarcaa xawla alximaa waman waqaca fi shubhaati waqaca fi lxaraami laba macnoy culimmadu ay leeyihin laba ixtimaal bay sheegayaan qole waxay leeyihin waxaa laga wadaa من كثرة تعاطيه الشبهات يسادف الحرام إليه وإن لم يتعمده mar hadduu waxyaalihii ka qarsoomay oo u caddaan waaye uu aada u isticmaalayo uusan iska ilaalinaynin shaki waxaan ku jirin bay leeyihin inuu xaaraamtii ku dhacayo leanna shubahaadkani mar xaaraan bay noqonayaan marna xalaal bay noqonayaan sooma shaki wuxuusan ku jirin adigu haba u qastin inaad xaaraamun ku dhici doonto xaaraan kaa qarsootay oo shubahaad iska ahayd oo aad garan weyday inaad dhex fadhiisanayso shaki kuma jiro qol halkaasay marinayaan ixtimaalka labaadi wax weyaan bay leeyihiin yacni ida ctaada atasaahula wa tamarana calayh mar hadduu fududaysigaas u caadaysto oo muxuu ahaayey waxaan mar hadduusan xaaraam cad ahayn tee dhib male iska dhexgalo aadaysto siday u waddo oo shubhaba shubha ugu dhiibayso middan markuu galo tu kale usii dhiibaysaa tan markuu galo tu kale usii dhiibaysaa say usii waddo bay marka dambe waxay gaadhsiinaysaa xaaraamtii oo cad inuu ku dhaco marka waa meesha la yidhaahdo way culimmadu yidhaahdaan muxuu ahaayey ina almacaasiya bariidu lkufri baa la yidhahda dunuubtu waa boostadii gaalnimada bimacnaa waxa boostadaas wax laguma dirsado siday kuusii wado kuusii wado kuusii wado oo isugu sii kaadhidhiibayso macaasidu oo midba midda ka sii weyn ay kugu gudbinayso kufrigii bay marka dambe kugu gudbinaysaa wa marka waxaa laga wadaa shubhadan hadda waad ku dhacday xaraasheedii xaaraamteeduna kuuma caddayn waad iska fududayso waad gashay barrina tii mid ka weyn bay kuu jiidi doontaa taasina tu ka sii weyn bay kuu sii jiidi doontaa marka dambena waxay ku gaadhsiin doonaan xaaraamtii xaaraamtiyo iska cad inaad u badheedho sidaasay culimmadu qaarkood leeyihiinoo yacni waxa weeyaan macaasidu tatawallad way isdhashaa sida taacaadkii khayrkuba isu dhalo oo isu jiitobay tanna isu dhashaa sidaana culimada ixtimaal baa culimaa maraysa macna waqaca wuxuu dhacay kaasi waman waqaca ruuxuu dhaca fi shubahaati waxyaalihii qarsoomaaye u caddaan waayey waqaca kaasi waa dhacay filxaraami xaaraamtuu ku dhacay labadaa ixtimaal mid walba waa la mari karaa markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam tusaale ka bixiyay kar raacibu lamid yahay sida xoolo jirko kale kaasoo yarca raacaya xawla alximaa seeraha hariirihiisa ku raacaya ximaaga waxaa la yidhahdaa waa meesha boqorada iyo madaxdu ay xidhaanoo ay seereeyaanoo aan la geli karin ciddii gashana ay ciqaabaan boqorradii hore iyo madaxdii horaa lahaan jirta nabiguna sal alay slam dhul waxaa jira uu xidhayo uu u xidhay xoolaha sakada iyo sadaqada ah oon loo dhowaan karin waay saas man dhulkaasi marka ninkii xoolaha ku ag wareejiya ka raaci buu la mid yahay xoolo jir oo kale oo yarca xoolihii raacaya xawla alximaa seeraha la manciyee la diiday hareerihiisuu ku raacayaa meel fogu maga geeyo seerihii unbuu ag warwareejinaya yuushiku wuxuu sigayaa an yaqaca inuu dhaco fiihi seeraha dhexdiisa inuu ku dhaco adiga markaad ka ag warwareegto ood marba xoolihii dhinac ka soo geliso dee xooluhu marka dambe meeshii waa ku dhacayaan sooma ah, shaki male hadday ku dhacaanna cuquubadiibaa kuu taalla markaa ama waa lagu xidhi ama waa lagu garaac waa lagu karbaashi sooma tanna sidoo kale waa shubahaadka markaad ka ag warwareegto ood shubahaadka ag marmarto ka fogaanin xaaraamtiibay xayndaab u yihiino sayid u marmarayso marka dambe xayndaafkii baad ku dhicin dalaq xaaraamtii baad dhex taagan tahay saas xadiiska laga wada ala hooyay wa inna likulli melikin boqor kasta waxaa u sugnaaday ximan seera ayaa u sugnaaday ah, boqol kasta wuxuu leeyahay seeru leeyahay meel uu mamnuucay oon la geli karin oo isaga khaas u ah buu boqor kasta leeyahay ala hooyay wa inna himallah allah seerihiisa inuu in la galo uusan ogolayna maxaarimuhu waa waxyaaluhu xarimay xuduudda iyo sohdimaha alla xidhay ee uu seeraystay ee haddii la galo cuquubad lala kulmina waa waxyaaluhu xarimay saas macana maxaarimta waa macaasida alla uu xarimay tabaaraka wa tacaala taa markaad ku dhacdo seerihii baad gashay wabittaali waxaad khatar u tahay in lagu ciqaabo curda lilcuquuba way macnaha alaa hooyay wa inna fi jasadi jirka dhexdiisa waxaa ahaatay mudqatan ba ahaatay cab hilibah mudqada waxaa la yidhahdaa waa cabka hilibka ah oo hal mar la calalin karo waay min madaqa yandaqu baa laga keenay calalinta hal mar afka la gelin karo la calalin karaa la yidhahdaa ayib alaa wa inna fi jasadi jirka dhexdiisa waxa ahaatay mudqatan cab hilibah idaa goortii salaxad ay hagaagtana salaxa aljasadu jidhkii uu hagaagayo kulluhu dhammaantii waidaa goortii fasada ay halowdo cadkaa hiligta ana fasada waxaa hallaabaya aljasadu jidhkiibaa hallaabaya kulluhu dhammaantii alaa hooy soo jeesta waa baraarujin waaye wahiya mudqada iyo cadkaa hilibkii alqalbu qalbiga waay yani jidhku ku dhex jira xubinkaasi markuu hagaagana jidhkuu hagaagaya hadduu hallaabana jidhka intiisa kale hallaabaya waana qalbiga buu nabi sal ly slam mutafaqun caleyh buxari muslim soo saaray xadiidkanada ujeedada loo keena waxa weeye waxaa ka mid a waraca iyo xalaal miirashada waxaa ka mid a ruuxu inuusan wixii u caddaan waaya inuu ka fogaadaa la doonaya wixii xalaal ee cad sax cun labiso intifaacso ka ganacso wixii xaraam ee cad ka fogow wixii ku caddaan waaya ka fogow saas maana waracay ka mid waxaa kala jira yani warac iyo waswaas baa kala jira waswaas dadka qaar waxaa jira xataa xalaasha iska cad waswaas ka gelaya ka waswaas weeyaana lama rabo laakiin wixii kuu caddaan waayo xalaalnimadiisa iyo xaaraamnimadiisa inaad isaga fogaatahay waa waraca shareecadu tilmaantay w diintaadayna fayoobi ugu jirtaa iyo sharafkaaga intaba taasaa xadiidka loo keenay oo hadda meesha loo soo ururiyay ayb waxaa kaleeto xadiisku macaani kaloo fara badanna waa wataa macaani badanna wuu wataayo saddex shay buu u qaybiyey waxyaalaha jira xaaraam cad oo iska cad iyo xalaal cad iyo mushtabihaadkaas yacni xalaalnimadeeduna ma cad xaaraamnimadeeduna ma cadda ayib dadka intooda badanna ma garanayaan oo xukunkeeda ma garanayaan laakiin culimmada markii loo bandhigo iyagu way garanoo ama nas bay u heli ama qiyaas bay u heli ama istisxaab bay u helayaan way ku ijtihaadayaan markaas ama xalaanta xalaasha haleeshinaya ama xaraamta laakiin adiga hadduu kuu cadaan waayo ama xataa ninka culimada intuu ijtihaado ay usaladu u cadaan weydo huna warac baa la rabaa marka huna ixtiyaad iyo taxadar inaad qaadato waay oo waxa walba muxuu ahay khayr wax kuma yeeleen shar u toghay soo maha ah, meel cad oo jidkiisu cad yahay mar meeshii aad ka shakido waxoogaa aad kuu cadaan weydana isaga leexo wax cad raadso sidaas macna ayib وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثك وان في الجسد مضغه قيبتي سادن به waxa ku jirta yaani xikmad aad u weyn oo nabawi ah oo wuxuu tilmaamayaa jidhka bini aadamka xarunta looga taliyo waa qalbiga xarunta jidhku waa qalbiga qalbigu isaga ayaa haga jidhka intiisa kale xubnaha kaleo dhanna isagay raacsan yihin isagu haddii uu hagaago oo tawxiid iyo wanaag iyo khayr iyo salaax uu ku hagaago hagaaggiiyo wanaaggii galay buu xubnaha kalena siinaya oo amrayaa hadduu qalbigaagu hallaabo oo cudur ku dhaco ama uu dhinto xubnaha wuxuu siinayaa wixii isaga ku jiray sidaas daraaddeed qalbiga haddii gaalnimo ku jirto xubnihii gaalnimu siinaya gaalnimu amraya haddii nifaaq ku jiro xubnihii nifaaq buu faraya hadduu iimaan ku jiro sida qaalibka wuxuu farayaa wixii qalbiga ku jiray hagaaga qalbigu waa hagaaga nolosha hagaaga jirka wa waxaa la yidhaahdaa waa sida boqorkao kale wa waa boqorkii jirka boqorka hadduu hagaagsan yahay ciidamadiisa iyo booliiskiisa iyo militarigiisa wax hagaagsan unbuu faraa amar siiya sooma waxa umayna qaataan kadibna noloshiiba hagaagta laakiin hadduu madaxuba hallaysan oo madaxweynihii iyo ra-iiskiiba hallaysan yahay hadda ciidanka iyo dowladda iyo wasiirada iyo kulli wuxuu faraya wax hallaysan unbuu fari sooma noloshii wada hallowday marka marka bimathaabati ra-iis iyo markas buu qalbigu u yahay jirka bini aadamka aad baa laysgu khilaafsan yahay waxa la isku hayaa qalbigu ma maskaxdu ku jiraa mise laabtuu ku jiraa qalbigu laabtuu ku jiraa laakiin waxay isku hayaan caqliga caqligay isku hayaan caqligu xaggeebuu jirka kaga jiraa ma maskaxda caqligu ku jiraa mise qalbigu ku jiraa oo dee qalbigu laabtuu ku jiraa qacan markii nusuusta la fiiriyo warka falaasifada iyo atibada iyo marka laga yimaado nusuusta qur-aanka iyo sunnada marka la fiiriyo aqliga iyo qalbigu waa isku mid laabtuna ku jira baxthi nafiis aad u qiimo badan oo masalada ku saabsan waxa iskala sheekh maxamed amin shinqisi alayhi rahmatullah sidaasaana sana sawaba ah. oo qur-aanku marar fara badan wuxuu tilmaamayaa qalbiga iyo caqligu inay isku mid yihiin sax qalbigu madaxa iyo maskaxda xidhiidh buu la leeyahay aada u adag oo xubno badan uusan la lahayn laakiin caqliga bini aadamku qalbigu ku jira saas macana ayib وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده تعيسى وحا دعي اما هلاك سميده اه تعيسى بمعنى سقط وهلاك لغا ودا وحا دعي وهلاك سمي عبد الدينار diinaarka adoonkiisa diinaarku waa lacagtii dahabka ahayd waa wadirhami iyo dirhamka adoonkiisa walqatiifati iyo marada adoonkeeda wa cabdulqatiifa wa in uctiya haddii la siiyo radiya raalli wey in uctiya haddii la siiyo diinaarkii iyo dirhamkii iyo qatiifadii haddii la siiyo radiya waa qancayaa waa raalli waa faraxsan yahay وإن لم يعطى هذا للسيننا لم يرضى رالي من نقول يمن قنعيا أخرجه واحد صوصاري البخاري وصوصاري لفظي انت كدر أيوك صوصاري في كتاب الجهاد تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة صاصي معنا waxaa halaagsamay balaayo ku dhacday ninka diinaarka adoonka u ah diinaar baa adoonsaday midna dirham baa adoonsaday midna maryaa adoonsaday khamiisadu waa maro khamiisa iyo qatiifa labadu waa nooc maryaha ka mid tacisa ah. wantakasa waidaa shiika falan waa habaar bay leeyihi tacisa waa halaagsame ama halaagsamo wantakasa madax madaxa u dhaca waay intikaasku waa inay minjaha iyo iyo luguhuna kor aadaan iyo qaar dambuhu madaxa iyo wejiguna hoos aadaan waay haddaba gadoomo wey wanta kasa waidaa shiika markii la turqa oo qodaxi muddana falan taqasha allow yuusan iska saarin ama falan tuqisha allow yaan laga saarin yacni waxa weye qodaxi markay ku muddo waxaad u baahan tahay inaad qaadato ama irbad ama muxuu ahay mudac ama qodax intaad soo goosato inaad iraan dhirisood iska soo saarto soo maha yani waxaa la yidhaahdaa يعني انتقاش كوحا لهذا يعني إخراج الشوك بالمنقاش qodaxdii ku gashay inaad ku soo saarto baalka ha lagu dhiraan iriya lagu soo saaro markay ku muddo marka markay qodaxi muddana allow yuusan iska saarin oo ha ku tagta waay maxaa laga wadaa musiiba hadday ku dhacdo allow yuusan ka kicin waay ahabaar waxaasoo dhan muxuu ugu dhacaya leanna waxa weeyaan dirham iyo dinaar iyo adduunyaa addoonsatay waay adduunya adoosatay saas waxaan tayib waxa laga wadaa abd dinar iyo abd dirham waxa laga wadaa ruuxu mabda u nool yahay mabda u nool yahay ee uu la nool yahay ee waqtigiisa oo dhan qaata ee hamigiisa iyo fikirkiisa qaata hadduu adduunye yahay iyadaasuu addoon u yahay hadduu dollar uun eliyo oo uusan wax kalaba lahayn hamligiisi iyo murugtiisi iyo waqtigiisi iyo noloshiisi iyo dhan waxaa qaatay dollar buu raadinaya waa addoon dollar waa ah. saasuba mid riyaal buu raadinaya waa adoon riyaal waa ah. mid maryuu daba socdaayo intaa eryahayaa waa addoon maryo waa ah. saasuba laana ruuxu waxa uu sidiisaba murugtiisa qaatiyo noloshiisa yuu addoon u yahay raayta man ittakhadha ilaahahu hawaa ruuxa naftiisu waxay jeceshahayba ku raaca naftiisu caabudaa taas macna ilaahiisu waa naftiisa ninka adduunyada u noola ilaahiisa uu caabudo addoonka uu yahay waa adduunyada adduunyada waay leesh laana wax way qasadkaaga iyo hamigaaga iyo murugtaadu hadday tahay uun keliya uun <clears throat> muxuu ahay farjigaaga iyo batnigaaga iyo beytkaaga iyo inta uun hadday tahay muhiimad kalena ayna jiro cibaadadii rabbi kuu abuurayna aada dayacdo hade alla addoon uma tihiin kuwanaad adoomo u tahay kuwana ku adoonsaday ayagaasaa ku haysta waa fasir xadiidka la yidhi in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda ridihiisa farixiisa murugtiisa walbahaarkiisa kulli dirhamka iyo dinaarkaas ku xidhay laakiin muminku saas maaha dadka ilaahay caabuday alla addoommada u ah ayagu sifada iyo sidaas ma aha ruuxaasi marka waa halaagsamaya shaki male adduunkiisana waa halaagsamaya oo dee waxa uu raadinayo kama sal gaari karo inuu halaagsamayo musiibada ku dhacday uusan ka kacayn waxaa ku garan adduunyo haddaad raadiso inaad salkeeda gaadho habeenkii xaloo tegay waay waa kii xadiiska nebigu sal alay wasalam ibni aadamka haddii uu laba tog oo dahaba ah uu haysan lahaa mid saddexaad buu raadin lahaa ibni aadamkana afkiisa wax buuxiyaba ma jiro ilaa carab mooye maxaa laga wadaa adduunyo cid ka dheregta ma jirto waxa ileen markaad raadiso raadisood wakti ku bixiso oo maskaxdaada uu qabsado oo ila waxaa la rabaa inaad ka salgaadho soo mara juhdiga intaa lagi dadaalka intaa la markaad bixiso waa inaad salkiisa soo taabato ma taaban karto adoo eryahayoo gaajaysan oo rafaadsan oo daba socdo umbaa lagaa qaadi marka horta ka salgaari maysid adduunka intaad joogto kana dhargi maysid waa mid waa midda labaade allah tabaaraka wa tacaala iyaduu kugu ciqaabaya waa kii xadiiskii nabiga sal alay slam ahaa man kaanat idunyaa hamahu ninkii murugtiisu ay adduunyada tahay murug kale male murug aakhara ma jirto qabri iyo qiyaamo iyo cadaab iyo xisaab iyo meesha uma taalla isaga murugtiisu waxa weeyaan maxaad cuntaa maxaad cabtaa xaggeed ku hoyataa shahwo xaggeed ku gudataa maxaa akownka ku yaalla ilmaha xageed ka masruuftaa murugtiisu waa intaa ah. maxaad gaadiid ka dhigataa maxaad ku labisataa murugtiisu uun adduunyo keliya tahay nabigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam shatat allahu calayhi shamlahu arrimihiisa ilahay baa ka gala daadiya wa faqrahu bayna caynayhi baahida iyo faqriga iyo gaajadana labada indhood dhexdoodaa laga saaraa maba dhergayaba weligii wuu eri un maalinkuu shiri u kordhaba baahi iyo waxaa usii kordhi uun muxuu ahaay gaajo ma dhergeeyo walam yatihi min addunya ila maa kutiba lahu bnu sal alay slam adduunyada uu saa u noqdayna wixii loo qoray waxaan ahayn ka heli maayo waxa waa qoran yihiin sooma marka waa lagu kadeedi markaad baashan ilaah ka dhigato oo dabagasho ood isku kadeedo kuna qancin mayso wixii ku qancin lahayd ku degi lahaydna waad ka tagtay oo bini aadamka adduunka intuu joogo maxaa qanciya waxaa qanciyo iimaan iyo alla kacabsi baa qanciyo sooma taasaa ruuxa qalbigiisa dejiya adduunya ma dejiso taasaa marka xadiisku tilmaamayaayo arrin laga kaban karo ma aha ruuxu mar hadduu adduunyada israaciyo marka adduunyada ha israacinin iska reeb saasaa macna xadiisku tilmaamaya وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحوري أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه هذا لقما وضا مركا أو قادن كسبك حلاشة الدنيا دين تمو أقل معنه waxaa la rabaa kasabkaaga aad kasbanayso kasboo shaqayso laakiin yuusan hadaf iyo taarged iyo ujeeddo kuu noqonin adduunyadu taargetkaaga iyo ujeeddadaada iyo hadafkaaga iyo hamigaaga iyo murugtaadu waa ilaahay raalli geli adduunkana maalmahaad joogto wixii ilaahay kuugu xalaaleeyey ka qaado nicma almaalu asaalixu lilrajuli asaalix way markaas waxaa nicmo leh xoolo wanaagsan oo xalaal ah oo nin wanaagsan oo saalixa uu leeyahay haddaad labadaa hesho salaaxul maal iyo salaaxu shakhsi labadaa hadday isugu kaadarmadaan nicma arajul anta nin wanaagsan baata markaas dhibna kuu geysan mayso adduunyada iyo waxa aad heshay dhibaato kale kulmi mayso saas macna وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحوري أخذ وحو قبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحو قبتي بمنكبي لوضا إذا قرب قبتي فقال مركز النبي وحوري صلى الله عليه وسلم كن وحد أهتا fi dunya adduunyada dhexdeeda kaannaka sidii adigoo qariibun mid qariiba ah ruuxaan dhulkiisii joogin oo qariib oo kale ah adduunka dhexdiisa ku noqo aw amase caabiru sabiilin ama mid jid gudbahayoo kala noqo kaannaka sidii adigoo qariibun ah aw amase caabiru sabiilin jid mid gudbahaya ah. ah socoto weeye jid baad marka goynaysaa labadaa midkood noqo wey macnaha ayib waxaa laga wadaa loqo adduunka dhexdiisa ruux qariiboon dhulkiisa joogin haddaad maanta magaaladan timaado oodan cidna ka aqoonin oon lagaa aqoonin oodan guri ku lahayn ood qariib ku tahay miyaad isku mashquulini ya maya waxaad la sheekaysato ma jirto waxaad haasawdaan ma leh wax wakti kaaga lumiyo kaad ku lumisa ma lihid meeshii magaalada hoteelkaad ka soo degtay baad degi danahaaga markaad dhamaysatana soo ka teg mayse qariib baad tahay magaalada ninka yaqaanaa wakti badan iyo hebel la kulan iyo hebel la ballan iyo lasoo sheekaysa iyo meel hebel tag iyo soo sooma marka qariibku waxa weeye tacalluq ma leh adduunyada markaa ku tacalluqi waayo kaana adoo meelaan meelashaadi meel ahayn qariibku oo kaleeto adduunyada noqo ficlan muslimku waa qariib muslimku markuu adduunyada joogo waa qariib leesh daartiisii ma aha soo ma degmada ruuxa muslimka ee rasmiga xagee wey waa jannada soo ma saas daraaddeed adduunka intuu jooga ruux muslimka ariib buu ku yahay degmadiisii degma aan ahayn buu joogaa dhulkiisii dhul aan ahayn buu joogaa ilaa ilaahay tabaaraka watacaala uu dhulkiisii iyo deegaankiisa saxdaa ka gelay aw caabiri sabiilina waxa wey waa ruuxa jidka goynayo socotada marka inta socoto tahay aada sahaydaadi iyo gaadiidkaagiiyo wadato ood saxaro marayso dhul bahgooye ah jidna aada goynayso jidka aada goynayso inaad labadiisa dhinacuun iska fiirisa mooye saasiy saas u fiiriso waad ka socoto jid baad haysaa jidka aada hayso wax tacalluqa malihi deg deg oo durbo safartan ka bax oo khatarta dhaaf mooye wax kaleeto oo tacalluq kale malihi saas maana ilbiriqsina waxaad isku mashquulinaysa ma jirto culayskana iska fududee mar haddaad jid haysoo safar tahay culayskao dhan waad fududayn sooma adduunyadana culayska fududeen caabir sabiil jid baad haysaa ayib oo ficlan ruuxa muslimkaa jid buu hayaa adduunka markaan joogno soo jid ma hayno jid baan haynaa dheer oon qaarna soo goynay qaarna inoo laaban yahay sooma adduunka markaad timid maraaxil badan baad soo martay marxaladan ugu dambayseed hadda ku sugan tahay maraaxil baa kaaga sii dambaysa waa habeen dhax geedigii waa sii socdaa qabri baa ku xigiyo geeri waad ka sii guuri doontaa waa lagu soo saari doonaa waa habeen dhex kale waa la soo imaanoo waa laga sii socon manaasil aakhara la sii mari aakhir ilaa aada deegaankaagii ka tagta safar baa tahay saas daraaddeed baa qur-aanku muxuu yidhi qur-aanka rabbi wuxuu yidhi tabaaraka wa tacala alhakum atakaahuru xataa zurtum lmaqaabira baa leehi waxaa idin mashquuliyey adduunyada kala badsigeeda ilaa aad qubuurta ka siyaarateen lama dhihin ilaa aad qubuurta ka gasheen waxaase la yidhi ilaa aad qubuurta ka siyaarateen ruuxu meel uu siyaartay soo ka soo noqon maayo maxaa laga wadaa marka qabliga siyaaraad ku tagteene waad ka soo laaban doontaan bay aayaddu cabiraysaa marka ruuxa muslimka waa safar waa socota caabiri sabiil baa tahay culayska iska yaree marka has cuslayn socotaa tahay وكان وحوها ابن عمر ابن عمر وحوها رضي الله mid يقول idaa goortii amsayta أمسيت galabaysato ood gelinka dambe gaadho masaaga waxaa la yidhaahdaa habeenka qeybtiisa hore iyo waa lagu itlaaqa wixii habeen maalinta gelinkeeda damba idaa goortii amsayta aad galabaysato falaa tantadir ha sugin asabaaxa subaxda ha sugin ha ku talagelin inaad subax gaadhayso haddii habeenka kuusoo galo ku talagal habeenka inuu waqtigaagu uu yaho subaxdii ayna waagu kuu baryaynin waidaa goortii asbaxta aad waa bariisato waagu kuu baryana falaa tantadir ha sugin almasaaa galabtiiyo habeenka dambe ha sugin waagu hadduu kuu baryo ku talagal inuu yahay waqtigaagi kuugu dambeeyo galab iyo maalin iyo habeenka dambe inaadan gaadhaynin ku tasho ayib wakhud qaado markaa min sixatika fayoobidaada ka qaado min zamani sixatika waa ka sahay qaado fayoobidaada lisaqamika jiradaadiiyo xanuunkaagana u sahay qaado maxaa laga wadaa xilligaad fayowdahay waxaad shaqaysataa camalkii kuu buuxin lahaa markaad xanuunsato booska kuu buuxin lahaa ila ruuxu markuu xanuunsado soo caajisi maayo daacaadkii uu samayn lahaa wax badan buu ka caajisaya soo ma markaasi naqsiga iyo meeshaasi waxoogaaga kaa soo geli doona maalmaha aad fayowdahay sahaydeedii qaado si aad gadaal uga buuxiso markaad xanuunsato marka xagga u sahay qaado way wakhud qaado min sixatika fayoobidaada ka qaado lisaqamika xanuunkaagana u sahay qaado wa min xayaatika noloshaada ka sahay qaado limowtika geeridaada u qaado intaad nooshahay sahaydii diyaarso sahaydaasi goormaad u urursanaysaa waxaad u urursanaysaa dhimashadaada waxaad rugtaa inaad u baxsato qabriga iyo qiyaamada iyo dhibaatooyinka dambe wixii kuu noqon lahaa sahay watazawadu way baan watazawadu fa ina khayra zadi taqwa alla kacabsiga iyo khayraadka sahay qaab inta maalmaha aad nooshahay oo garanayni intay noqon doonaan maalmahaasi si fiican u shaqeyso si fiican u shaqeyso wala caajiti yani maalmahaasi ka faa'iideyso hadalka abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ardaa wuxuu soo arooray asaga oo xadiid marfuuca min xadiidi cabdillahi bni cabaas oo culimada qaarkood way daciifiyeen lakin shekh albani waa saxiixinaya oo nebigu wuxu uhi sal ly slam iqtanim khamsan qabla khamsin shan ka faa'iidayso shan ka hor shan arrimood ka faa'iidayso intayna shan arrimood kugu imaanin oo maxay yihi xayaataka qabla mowtika noloshaada ka faa'iidayso geeridaada ka hor laana ka faa'iidaysigii nolosha geerida goyn doonta soo ma geerida afjari doonta geeri mar hadaad gasho shaqaysigii iyo faa'iidaysigii waa ka waa kaaga dhamaata wasixataka qabla saqamika fayoobidaada inta aadan xanuunsanin wa faraaqaka qabla shughlika intaad gacan bannaan tahay ee aadan weli mashquulin mashquulidaada ka hor intaad dhalinyaro tahay waa fudud intaad waqti hayso waad fududahay laakiin markii lagu mashaqeeyo ood mashquusho wax badan baad lumi markaas wa shabaabak wa shabaabaka qabla haramika dhallinyaranimadaada duqoobidda ka hor markuu ruuxu dhallinyaro yahay waa xoog badan yahay dhinacuu u dhaqaajiyaba waa awood hadduu daaca u dhaqaaqo hadduu khayr u dhaqaaqo hadduu qur-aan u dhaqaaqo hadduu salaad u dhaqaaqo odaygu wuxuusan kari karin buu kari karaa soo saas ma marka xooggaa dhallinyaronimada ka faa'iideyso intuusan baabi'ino doqnimo ayna baabi'inin ilaan markaa doqowdo jirka xibinxibin loo kala furfuro oo muxuu ahay uu dabco oo boolashu la dabciyo markaasi xaalkaagu waa salaad muxuu ahay waa uun waa uun jiitan baa markaa xaalkaagu noqonaya halkaa intaadan gaadhin dhallinyaranimada ka faa'iideyso wahinaaka qabla faqrika we hinaaka intaad ladan tahay faqriga ka hor ka faa'iidayso faqri intuusan kugu imaanin ladnaantaada ka faa'iidayso oo ladnaanta uga faa'iidayso ilahay daacadiisa tabaaraka wa tacaala xaakim iyo bayhaqi waa soo saaray fi shucab sheekh albanina waa saxiixinaya oo macnaha hadalka cabdullahi ibni cabbaas radi allahu tacala canhu wa ardaa ayuu macnaha يوافقين عبد الله بن عمر هذا الكيس وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحوري من تشبه biqowmin dad isu ekaysiiya fa huwa isagu minhum iyagu ka mid yahay eh. akhraja waxaa soo saaray abu daawuda wasaxaxa waxaa saxiiyey ibnu xibbaana ibnu taymiya wuxuu leeyahy fi liqtidaa sanadkiisu waa jayid buu leeyahy sidoo kale fii majmuuci alfataawa wuxuu leeyahay xadiidun jayid sanadkiisa sidoo kale waxaa saxiixiyey alxaafid alciraaqi fii takhriiji axaadiid alixyaa sheekh albanina wuxuu leeyahay jilbaab lmara isnaadu xasan buu leeyahy saxiix aljaamic wuu ku saxiixiyey xadiidka tamaam buu leeyahay qaybta ugu dambaysa weeye laakiin wuxuu ahaa bucithtu bayna yaday saacati bisayf xataa yucbad allah tacaala waxdahu laa shariika lah yani nebigu wuxuu hi waxaa layla soo saaray saacadda iyo qiyaamada ka hor seef baa layla soo saaray buui seef yani waa jihaad in diinta loo nusfeeyo taasaa adiga layla soo saaray buui ilaa ilaahay laga caabudo waxdahu laa shariika lah keligii la caabudo oo aan waxba lala wadaajinin yacni seeftu maxay u adeegtaa seeftu waxay u adeegtaa tawxiidka jihaadku waa wasiilo u adeegta tawxiidka ilaahay xaqiisa inay addoommadu ay yeelaan wa jucila risqii taxta dilli rumxii risiqaygana waxaa la yeelay warankayga hooskiisa hoostiisa yani risiqa waxaa la ii geliyey waxa gaalada gacantooda ku jira waay risiqaygu waa hanaaimta dowladdii nebi maxamed sal lay slam waxay ku taagnay taasuu ahaa waana masderka ugu ra-iisisan ee masaadirta dowladda islaamku ay sideedaba xoolaha ka hesho hanaaimta waay risiqayga halkaasaa la geliyey buu nabr sal lay slam wajucila adullu wasaqaaru calaa man khaalafa amrii dulli iyo liidnaan na waxaa la yeelay amarkayga ciddii khilaaftay korkiisa amarkayga ciddii khilaaftay oo garab martayna dulli iyo liidnaan baa korkiisa ah allah baa yeelay tabaaraka wa tacaala markaasuu wuxuu ihi waman tashabbaha biqowmin fahuwa minhum saasuu xadiisku qaybta dambe ugu dambaysa xadiiska macna ciddii dad isu ekaysiisana ayaguu ka tirsan yahay xadiidku wuxuu kutusi marka xurmatu tashabbuh bilfusaaqi waalkufaar dadka xunxun ee muslimiinta ah iyo gaaladaba in laysku shabaho inay xaaraam tahay buu xadiisku faa'iideynayay ayib tashabuhadas yacni wax way ama dhaqan u khaas ah ama hadal u khaas ah ama hay-ad iyo qaab u khaas ah ama labis u khaas ah wax lagu yaqaanoy khaas ku yihiin markaad adigu qaadato tashabuha kaasaa la yidhaha saas maana waa min kabaa'ir dunuub waaye lanna usuusha maqaasida shareecada waxaa ka mid a ah sida uu sheekhu islaam ibnu taymiya calayhi raxmatullahi fi iqtidaa ishtiraat lmustaqiim uu ku taqriiriyey maqaasidda waaweyne shareecada waxaa ka mid a gaalada in la khilaafo ruuxa muuminka inuu khilaafo gaalada dhaqankooda mabaadiidooda afkaartooda labiskooda muxuu ahaaye hay addooda inaad khilaafno waa maqsad min maqaasid shariica qur-aankuna waa taqriiriyey axaadiista nebiguna sal ly slm aad bay uga hadasho sababta u khilaafa laynoo leeyahayna waxa weeye haddaad dadkii aada isu ekaysiiso ood isku shabahdo ood raadiso ood dhaqankooda doonto ood labiskooda raadiso markaa waxaa wax ka weyn bay kuu jiidi marka dambena kufrigooda umbaad ku waafaqto saas maana lianno yani altuyuura calaa ashkaaliha taqac baa la yidhaha dadka isku labiska ah way israadsadaan waxau leeyahay sheekhu islam ibn taymiya caleh raxmat ullah almuwaafaqa aahira tajuru ila إلى الموافقة الباطنة هذا ka waafaqdo waxay kuu jiidaysaa inaad qalbiga iyo hoostana ka waafaqdo amsal laazima wax adigoo mesela dhul qurba maraya dhul qurba ah, adoo maraya oo maalan hadda yurub oo kaleeta dhex maraya haddaad ruux qamiis qaba adiguna qamiis qabto ruux qamiis qaba hadii uu kugu soo baxo soo xoogaa dadka ka weheshan maysa wallaahi nin qamiis qaaba meeshan igaga soo baxayba walaalkaa oo kalu noqona hadal maydaan isla gaadhin isku midab ma tihiin isku muxuu ahay muxuu ahay isku eh, mujtamac ma tihiin laakiin lebiskii labiskaagoo kalu qabaa sooma labiskaa daahirkaa ku jiidanaya marka labiskaa daahirkee korkaa ah ayaa ku jiidanaya wixii kasii sii xag jirana waaba ka sii xag jiraaba ah. mid dhagaha dulduleelo dhaguhu u duran yihiin kuwa dhagaha la dulduleelo unbuu la duulaa sooma mid silis qabo kuwa silis qabo unbuu la duulaa mid labis gaalo qaatay labis gaalo kuwa qabo unbuu rabaa wahaakadaa labiskan daahirka iyo muwaafaqada daahirka waxay kuu jiidaysaa muwaafaqada baatinka qadcan waa bini aadamkuna waa saas bini aadamku saas iskama kari karti sidaas daraaddeed baa waxaa laleeyahay mukhaalafada sharciga khilaafa laleeyahay haysu ekeysiina haysku shabihina saas macna ayib waa dembi weyn marna waxayba noqotaa inay gaalnimo ruuxa gaarsaa dhici karaysa heerar bay kale leedahay yani tashabuha gaalada la isku shabahayo ayib oo ruuxu dadka uu isku shabahayo way dhici karaysaa maalinta qiyaamada xataa in lala soo xashriyo iyagaasi lagu tiriyo oo xisaabtooda uu kala macna ayib ruuxa muslimka ah ma la rabo macnaha inuu noqdo ruux iska imaco aho iska dameeridhaan raacdaya muqallid uun wuxuu arka uun iska koobiyeeya muslimku maaha ah. waayaa dambaa waxaa iska soo baxday dacfiga inugu dhacay haddaan muslimiinta muslimiintanahay wax alla wixii aan gaalo ku aragno dhallinyaradeenna iyo dumarkeenna iyo dadka khaasatan muxuu ahaayey aan aan deganeyn wixii telefishinada lagu arko oo joornaalada lagu arko oo gaalo lagu arko oo unbaa la mooday inay tahay ilbaxnimo iyo horumar khalaas waxay noqotayba cuquusheenniiyo maskaxdeenniiba in telefishinkaasi uu hago gabadha muslimadda berri waxay ku labisanayso waa waxay caawa telefishinka ka aragtay wiilka dhallinyarada ma siduu u labisanayo berri waa wuxuu maanta telefishinka ka arkay qanawaadka ama janalada ka shaqeeya wax la yidhahdo moodada ah, almooda almucaasira janalo waxaa jira khaas ah oo ka shaqeeya maxaa soo baxay maanta bas waana barnaamij ganacsi wey sidiisaba markaasa waxaad arkaysaa maalinna timaha gadaal baa laga xiirhaya maalinna dhinac baa laga xiiri maalin dhexdaa laga xiiri maalin dhowr baa la reeban bal aduu garo war waxaad xaggeed ka keenteen meel kale maaha telefishinkaasaa hagaya ummad halkaa gaadhiban gabadhii sidoo kale wa maalin mare ku dhegan oo cidhiiriyay qaadan maalin goonay kor u qaadan maalin dhulkay ku jiidi maalinba waasi wiilkii maalin wuxuu qaadanayaa sirwaal karkaran oo isagoo dhan baa isleeda malaha karinba meel baa laga keenay laysku dhadhajiyey ruuxan mara la-aanta maxay maal karinba meel baa laga keenay markaasaa laysku toltolay waagii baadiyaha ee dadka dhar la-aanta ahaan jireen baa labiska noocaasa la qaadan jiray oo dadku dhar ma haystaan sooma wixiibaa marka waxaa lagu yidhi waa ilbaxnimo marka yani waxa weye waa imtixaan weyn waa cuquusha marka in la hago oo meeshaa laga hagaayay adiga dhanba gumaysi baad ku jirtaa waaba laguwaaba lagu addoonsadayba xormatiid xormatiid lanna ruux xortaa waxaa la yidhahdaa ruuxa xortaa looma ataliyo moodana ma hagto telefishinno ma hago wuxuu diintiisiiyo akhlaaqdiisi iyo dhaqankiisa ka helay buu qaataa akhtar oo taxadiyaadka muslimiinta maanta haystay ka mid tahay tashabuha iyo taqliidka gaalada la taqliidinayo ilaa heer waxay gaadhaysaa marka dambe xataa akhlaaq xumadoodii iyo dhaqan xumadoodii aan moodno inay ilbaxnimo tahay xataa akhlaaq xumadii iyo dhaqan xumadii wax kale iska dhan labis iyo way ka tagtay iyo timo iyo xiirasho iyo meel xun bay sii maraysa allahu mustacaan وعن ابن عباس رضي الله عنه قال وحده كنت وحنها خلف النبي نبي قداشي سنة صلى الله عليه وسلم يوما مال فقال مركز النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام ويله احفظ الله الله حفظه يحفظك وكحفظنه احفظ الله الله حفظ تجده وادهلي تجاهك هرت هذا كهليساي وإذا قرت سألت أد وحويدي سنة سنة فاسأل الله الله كلي وحويديسو وإذا قرت استعنت أد كالمة ظلمي سنة فاستعن كالمة ظلم بالله إلهي كالمة ظلم روح حوري الترمذي وقال وحول يري حديث وقال وحول حسن وصحيح وصحيح حديث كما يستركي سوحوي واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وحد قالتا أمده هدي كلانتو ويكو كلانتو إلي شيء كو أنفعان ما كو أنفع كلام إلا وحي إلهي كو قرين مويه وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء هدي أمده كلانتو إلي شيء كو قربان هما يراده لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك wuxuu alla kugu qoray korkaaga waxaan ahayn kugu dhibi maayaan ruficat alaqlaamu wajafat asuxuf maqaadiirtaas qalimadii qoray kor baa loo qaaday waraaqihii lagu qorayna waa ingegeen wax haddii qalinkiina meeshii lagaba sii qaadayba waraaqihiina ay khadiiba ingegtayba macnaheeda wax laga bedelayo ma jiro waxa kugu dhacay waa wax ilaahay kuu qoray waxaad heshana waa wax alla kuu qoray laakiin makhluuqaasi kulli hadduu iska tago maqaadiis ilahay waxba kama bedeli karo caqiidaha aada u hersatayso waa caqiida aada u hersatayso ruux muslimka hadduu gaadho yaqiinta hadduu gaadho yaqiinta hadduu gaadho caadi ma aha intay yaqiintaasi ka maqan tahay noloshiisoo dhan waxay ku salaysmaysaa cabsi iyo muxuu ahaayey wax uun muxuu ahaayey mudatuul oon macno weyn lahayn bay noloshu noqonaysa ayib xadiidku wuxuu faa'iideynayaa marka allah tabaaraka wa tacaala markaad xifdido ixfad illaah yaxfadka waxaa laga wadaa allah tabaaraka wa tacaala xifdi xuduuddiisa iyo awaamirtiisa iyo faraa'iddiisa xifdi oo ilaali sohdimihiisa ilaali haddaad ilaaliso adigana wuu ku xifdinayaa muxuu kuu xifdinayaa masaalixdaada adduunyo iyo masaalixdaada aakhiraba kuu xifdinaya masaalixdaada adduunyo wuxuu kuu xifdinayaa diintaada aakhiradaada fitankuu kaa ilaalinaya inaad inxiraaftu kaa ilaalinaya masaalixdaada adduunyana waa kuu ilaalinayaayo caafimaadkaaga ilmahaaga gurigaaga ehelkaaga allah tabaaraka wa tacaala waa kuu xifdinaya xataa wax kale iska dhaafe xataa caruurtaada kaa dambaysa ilahay waa kuu xifdinaya haddaad isaga xifdida waa kii fii suurati lkahfi wa kaana abuuhumaa saalixan ah. waxaa loo soo diray khadar baa loo soo diray khadar usoo khidmee baa la yidhi maxaa loogu soo diray aabbahood baa nin wanaagsan ahaa caruurtan saas daraaddeed salaaxa waalidku xataa ilmihiisa dambuu anfacaya marka ihfadillah yahfadka wax kasto ku xifdinaya hadaad alla xifdiyo way tabaaraka taala ihfadillah tajidhu tujahaka hortaada ka helaysaa waxaa laga wadaa markaad u baahato kaalmadiisa iyo waxqabadkiisa hortaadaad ka helaysa markaa hortaada ka helaysa ma aha wax lasoo soo raadin oo waqti qaadanaya allah waad xifdiday dariiqiisa ku toostay xuduudiisa baad ilaalisay waad u baahatay markaaba hortaadu joogaa yani kaalmadiisii iyo gacan qabashadiisii waad hortaada ka heli markaba saas macana ayib idaa sa'alta fas'al illaah alla keligii wax warso markaad wax weydiisanayso cid kale ha ku waree macnaha ha ku laabanin wa cid kaloo wax ku siin karta ma jirto cid kaloo gacanta wax ku haysana ma jirto khasnadaha kulli ilaahay baa haya isagaana qaybiya saas daraadeed awliye waxa weydiisanin wadaad dhintayna waxba warsanin geed iyo qabrina waxba ha weydiisanin malaa'igna waxba ha warsanin nebi iyo rasuulna ha baryin kulli waxba ma hayaan yaa wax waxaya allah keligii ah, idaa sa'alta fas'al illaah taas wey waxa kaloo dhan waa addoomo waxna gacantooda kuma jiraan waida istacanta fastacin billaah haddaad rabto in laguu kaalmeeyana yaa kaalmada hayo ku kaalmayn kara ya allah macnaheedu waxa weye iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iyaaka nacbudu waxa weeye keligii baan caabudaynaa cibaadadii kaalmay u baahan tahay iyo adduunkiiyo aakharabe wa iyaaka nastaciin keligii baana kaalmo weydiisanaynaa cid kaloon kaalmo ka rabna ma jirto isaga keligii waa saasaa marka la baraya ruuxa muslimka macna وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال وحر جاء الرجل من بايمه إلى النبي النبي أيم صلى الله عليه وسلم فقال مركز وحر يا رسول الله رسولك إلهي دلني إتس calaa camalin camal korkii camalkaasoo idaa camiltu idaa goortii camiltuhu aan sameeyo axabbanii allaahu alla uu ijeclaanayo oo axabbanii ay ijeclaanayaan annaasu dadkuna ay jeclaanayaan hal shay oo haddaan sameeyo laba jacayl aan ku helayo dadku inay ijeclaadaan allana uu igu jeclaanayo camalkaa iisheeg maxaan dadka jacaylkoodana ku heli karaa allah jacaylkiisana ku heli karaa faqala nabigu uri sal alay slam izhad zaahid fi dunyaa adduunka dhexdiisa ku zaahid oo ha israacinin oo iska fududeen yuxibuka allahu alla waa ku jeclaanayahay waa sii hore sooma allah jacaylkiisa waxaad ku heli inaadan adduunka israacinin oo qalbigaaga uu ka arko inaad aakhare iyo isaga doonayso allah waa ku jeclaanaya tabaaraka wa tacala zaahid fii fiima cinda annaas dadka agtooda waxa yaallana ka zaahid yuxibuka way ku jeclaanayaan annaasu dadku way ku jeclaanayaan waxa dadka agtooda yaala maxaa laga wadaa waxa gacantooda ku jiray haystaan ha hunguriyeynin ha u ha weydiisanin ha baryin waxay dadku haystaan ka kaaftoon dadki iyagoo ku jecel baad arkay laakiin maalinkaad bini aadan u baahato kala dhimate soma baryo badan iyo hees iyo bugto badan ba waa la isku nacabay soomaalidu yidhahda ninkaa qowrkare hadduu si kasta deeqsi u yahay si kasta oo u qalbi fiican yahay laba goor saddex goor markaad soo marto marka dambe waa ku karaahaysanaya sooma waa isnacaysaa sidaas daraaddeed bini aadamka markaad ka kaaftoonto waa ku jeclaanayaa ah, calashaan wixiisii baad u daysa laakiin maalinku ku arko wixiis inaad qoorqooraansanayso ag marmarayso khalaas weylak ah. colaad baa bilaaban nacayb baa bilaaban xaaladdu marka waa isbedelaysa sidaas wey macana rawaxa wariyey ibnu maajah baa wariyey wagayruhu iyo keyrkii wasanaduhu xadiidka sanadkiisuna xasanun weyaan buuri xaafid hadalka xaafidko wasanaduhu xasanun sax ma xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahdo khaalid ibnu muxamedin alumawi oo muttaham bilkadib ah متهم بالكذب والضعف ابن معين وحو كشيغي انه كذاب ahaa آه. Ah, sidoo kale qisaalix jazara ayaa isagana yiri wadaacu aha xadiista dajiya imaam dhahabi ba isaguna wuxuu yiri kana wadaacan xadiistu dajin jiray beenaal waha buu sidaas daradeed xadiidka sanadkiisu waa xasan in la yidhaahdo mehe sanadkiisu waa mawduuc xaafidka meeshaas xogaa way ka hoos baxday raxmatullahi caleyh saas daraaddeed alxaafid adahabi caleyh raxmatullah ayaa istidraag wuxuu ku sameeyey xaakim fii mustadrakihi xadiidka markuu ka hadlay wuxuu yidhi khaalid ibnu camrin wadaac buu ninkaasaa ku jira waana wadaac sanadkiisa isaguu ku wareegayaa محمد بن كثير الصنعاني من ليلى هذا سيدو كليتو يعني دروغديسا ميد كميدا ku jiro isagana ضعفiga u dhow saas daradeed xadiidku ila الضعف اقرب منه الى الصحه حديثku ضعفiga u dhow inuu ضعيف yahay u dhow yahay ومع ذلك شيخ الألباني عليه رحمة الله بحث مستفيض وفي السلسلة صحيحة وكله yahay wuxuu gaarayaa xadiidku inuu xasan yahay ama saxiix yahay shahiid mursala uu u keenay daradeed laakiin shahiidka waxa uu xoojinaya waxoogaa يعني markaad fiiriso waxoogaa dacfi baa ku jira xadiidku marka inuu daciif yahay bay u badan tahay وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال وحر سمعت وحن مغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم in allaha alla yuxibu wuxuu jecelyahay alcabda adoonka attaqiya ee ka baqa isaga ka cabsana alghaniya ee deeqtoon alkhafiya ee qarsoon attaqiya waa adoonka alla ka baqidu ay ku jirto alla iska ilaaliya cadaabkiisa iyo cuquubadiisa wixii keenaya iska ilaaliya oo amarkiisana qaata wuxuu ka reebayna ka taga waayo alhaniyana waxaa laga wadaa waa addoonka deeqtoon oo qalbigiisu ku deeqtoon addoommada iyo waxay haystaan ka deeqtoon oo waxaa kusiraya xadiidkii laysa alghinaa bikasrati alcarab walaakina alghinaa hina annafs badnida iyo hanti badnida ma aha deeqtoomidda iyo qaninimadu laakiin qaninimada dhabtaa wax weeyaan waa qanaacada qalbiga marka taasaa laga wadaa wawajadaka caa'ilan e eh, fa aghnaa adoo cayduu alla ku helay nebi maxamedow markaasuu qani kaa dhigay nebi maxamed ma hani buu ah ya ma qani buu ah xoolaha dhankooda marka la fiiriyo maya oo de isagoo dayn lagu leeyahay oo diriciisiiba la haystuba dhintay weliba nin yahuudiya uu haysto xoogaa shaciir uu ka qaato ka daynsaday baa loo haystaa saas daraaddeed wawajadaka caa'ilan fa aghnaa xoolo ma aha laakiin waxaa laga wadaa hina nafs ilaahay tabaaraka watacala markuu waxyiga u waxyooday qalbigiisa wuxuu ka dhigay mid dheregsan oon adduunyaba u baahnayn soo ma jeed marka hina nafsi waay alghaniya addoonka qanacsan oo qalbigiisu qanacsan yahay waana hinaha rasmiga waay ah. alkhafiya ee qarsoon qarsoonida waxaa laga wadaa waa addoonka khaamilka ah ee aan la garanaynin magaca aan lahayn mujtamaca isaga qarsoon cibaadada ilaahay u go-an hadduu meel soo istaago aan iridda laga furaynin ixtiraam weyn looma hayo lama yaqaanoba taas macana hadduu warii guuriya dhaho warkaaga waxba ku siisan mayna iska tag baa la dhihi hadduu hadlayo warkiisa la dhagaysan maayo waa khaami iska qarsoon yahay laakiin ilaahay agtiis law aqsama cala allahi la abarahu hadduu yidhaahdo wallaahi inay maanta sidaa noqoni dhaartiisa ilahay waa u fulinaya mansiladu ilahay ka jooga tabaaraka wa marka khafaaga qarsoonida inaad qarsoon tahay wax weyn baa ku jira xadiidkaasi akhrajahu muslim baa soo saaray qisuu leeyahay xadiidku oo caamir ibnu sacdin baa ka warinaya sacd ibn abiwaqaas wiilkiisa camir baa ka warinaya oo wuxuu leeyahay sacd ibn abiwaqaas wuxuu ahaa geeliisuu la joogay buuri xilligii fitnadu dhacday oy saxaabadu islaayeen ridwaanullaahi calayhim jamiican xilligaasi sacd ibnu waqaas wuxuu ka mid ahaa saxaabadii ka cararoo ka fogaaday fitnadii saxaabada dhex martay rag badanoo saxaabada ka mid ka mid ah oo noocaas marka geeliisu iska aaday magaalooyinkii o dhan buuba ka cararayba geeluu iska dhexaaday nabiga dardaarankiisii buu qaatay isagoo geelii la jooga ayaa waxaa u yimid wiilkiisoo cumar la dhihi jiray sacad markuu arkay wiilkiisa cumar oo rati soo saaran oo soo socda ayuu wuxuu yidhi acuudu billaahi min shari hada araakib buui ilaahay waxaan magan uga ah oo ka magan gelaya kaas gaadiidka soo saaran sharkiisa wiilku dagaaladiibuu dhex galay oo wixii buu dhex jiiray sacad marka inuusan wax caadiya soo wadanin wiilku wuu la socdaa ilaah kaa sharkiisa iga badbaadi buui ayb wiilkii markaasuu soo degay wuu yimid gaadiidkii buu ka soo degay markaasu wuxuu yidhi annazalta fii ibilika wa hanamika wa tarakta annaasa yatanaasacuuna almulka baynahum buuri aabe ma geelaagiiyo adhigaagaad iska aaday buuri dadkii oo milkigii iyo boqortooyadii isku haystana waad ka dhex baxday miya waa uga tagtay miya madaxtooyada nina kaagama habboonee innagana cidna inagama habboonee maxaad dadka uga dhexbixi bixi kaale inala raadis kaalay geel yaari baa iska dhex joogahay kursigii waaka waa laysku haystaaye kaalay dhinaceenna aan ka gallay buu leeyahy saasuu ku yidhi markaasaa wuxuu yidhi uskut samictu rasuula sal ly slam ams rasuulkaan maqlay oo leh ina allaha yuxibu alcabda altaqiya alghaniya alkhafiya wuxuu ka mid ahaa saxaabadii jannada loogu bishaareeyey buu ka mid aha saacad soo garamaysaan ha raggii ugu dambeeyey ka noolaa buu ahaa marka qarsoonidaydaas inaan iskaga dhex jiro geelayga iyo arigaygaasoo iska qarsoonaado ayuu marka ammaantay xadiidkan maxaa loo keenay marka xadiidkan waxaa loo keenay mar bay cusladu fadli badan tahay cusladu waxa weeye inaad dadka isaga dhex baxdo ood isqariso oon dadka lagaa garanin ood iska cibaadaysato oo meelahay isugu yimaadaan iyo magaalooyinkooda iyo kulli isaga dhex aragto waxay yidhahdaan culimmadu xilligaasi waa xilliga inta zamanku fasaado oo dadku fitnoobaan ku dhex jirkooda ina shar aad kala kulanta mooye khayr badan aadan ka rajaynayn xilligaasoo kaleeto cusiladaa khayr badan waana miduu nabigu xadiiskiisa ku tilmaamayo xilligu fitanku dhacaan laba ruux buu alla ugu jeceliyay mu'min furinta ku jidoo jihaadaya faraskiisu u diyaarsan yahay oo fitankan oo dhan intuu iska laabay mel al kastoy qayla soo yeedhaba faraskiisa kooraysanahayo isagu gaalo ku wajahan dagaal muslim iyo dhexdoodii shaqadiisa maa fitan iyo balaayaa socdo halkaa isagu gaaladu garacsanaya mu'minka kalena waa mu'min waxoogaa xayna intuu samaystay xayntiisa duurkaa la galay kolba meeshii roogkada oo dariir daruuri ka hoortay buu xaynta u kaxaystaa meeshaasuu ilaahay ku caabudaa dadkana sharkiisuu kala dhex baxay diintiisana waa la cararay waa goorma xilliga fitanku dhacan sacad markuu xadiidkan sheegayo marka waa xilligii fitankii taagnaayeen dagaaladii saxaabada waa saas daraaddeed bay culimmadu waxay ka hadlaan ma khildadaa fadli badan mise cusladaa fadli badan axwaal bay leedahayo mar bay cusladu fadli badan tahay oo waxa weeye nebigu xadiidkii sal lla alay slam waa kii ahaa idaa ra'ayta shuxan mutaacan wa hawan muttabacan wa icjaabu lmari binafsihi facalayka bikhuwaysati nafsika watruk amra alcaama ah, haddaad aragto dadkii oo nin walba hawadiisii raacay nin walba wixii la quman buu iska raxsan yahay ah. iyo bakhaylnimo iyadana la raacsan yahay la adeecsan yahay iyo nin walboo tiisu la quman tahay nin walba qumanihiisaa qoorta loo geliyey dadka kale dhanna waa khaldan yihin isaguna waa saxsan yahin maba keri kartidba wiilkii yaraaye shalay meeshan taata isagoo xaarka qufanhaya aad ka soo qabatay baa wuxuu kuleeyahay kulli wada baadi baa tihiin anigaa saxsan warse wax ka yihiin soodigii shalay muxuu ahaye see wax ka yihiin maya maya maya maya waxaad ogtihiin waa la inxiraaf culimo oo caama tagta oo wax nool ma jiro wahaakada marka xaalku halkaa gooroo nin walba qumanihiisa qorta loo geliyo nabigu wuxuu yidhi sal alay slam arrimahaaga khaaskaa laazimo arrimaha caamkaa isaga tag soomaali marka cusladu fadli badan tahay khafaaga iyo qarsooniduna fadli badan tahay marka uu ruuxu mujtamaca fasaadka haystiya dhibka haysta wax ka bedeli karo oo wax ku biirin karo oo sharka khafiifin karo oo masaalix soo jiidi karana inuu dadka ku dhex jiraa fadli badan oo wixii shari uu khafiifin karana khafiifiyo wixii maslaxe uu soo jiidi karana uu soo jiido saas macna xadiidku marka macnahaas ayuu faa'iideynaya وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده من حسن اسلام المرء ruuxa islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid a tarkuhu ka tegiddiisa uu ka tago maa laa yacniihi waxaan murginaynin waxaan dantiisa ahayn way macnaha ayib yani maa laa yacniihi maa laa yahumu waay waxayna ahayn inuu ka murgo dantiisa ahaan ahayn oo faa ugu jirin oo waxaa wariyay at baa wariyay qaala wuxuu ihi xasanun waa xasan buuhi sunanka haddaa yaalla intaan arkay kuma qorna tirmidi inuu yidhi xasan nusakha aniga aan arkay waxaa ku qoran tirmidi inuu yidhi xadiidun hariib xasan kuma yaalo laakiin waxaa dhici karta nusakha tirmidi aad bay isu khilaafsan yihin axkaamtiisa axaadiista uu xukumayna nusakhaas waxbaa kala badbedelan waxaa marka dhici karta nuskadii xaafid ibni xajar uu hayay inuu xasan ku qornaa waa dhici karaa saas maana ayib maxaa idin odhan ha waqala xasan miya ha waqala xasan taa waxa iska leh ibn xajar baa iska leh laakiin waxaan idhi nusukhda nusukhda hadda arkay waxaa ku qoran gariib sanadka xadiidka waxaa ku jira in la yidhahdo qurat ibn cabdiraxmaan almucaafiri oo daciifa قرة بن عبد الرحمن المعافري باكوتر وحا ضعيفيي ابن معين أبو زرعة أبو حاتم نسائي أحمد أبو داود دار قطني غير كود حافظ كوحو يسوي في التقريب صدوق له مناكير وأن ضعيف waxaa mutaabaceeyey cabdirasaaq ibnu cumar nin la yidhaahdo oo isagana matruuku lxadiid ah xadiidka dacfigaasaa ku jira sanadkiisa dacfi baa ku jira sa ay tahay haddana waa la khilaafay isagoo daciifaba haddana la khilaafayo ruwaadda zuhri ardadiisa ah badankood sida macmar ibnu raashid yunus ibnu yaziidin alayli malik ibnu anas siyaad ibnu sacad cabdulahi ibnu cumar alcumari ardadii iyo raggii zuhri ardadiisa ahayd oo dhan xadiiska waxay ka dhigeen inuu yahay xadiis mursal ah ah xadiis mursal inuu yahay birajaha saasina rajaxayaan culimadu bukhari tirmidhi ahmed ibn hanbal ibn ma'in darqutni bayhaqi waxay rajaxeen xadiisku waa mursal mursal waa min waa'id da'if wa min waa'id da'if sida ay tahay bacd min al-ilmi ba xadiisku xoojinayo nawawi waa taxsiiniyey kutubtiisa dhowr ah kamida ah ibn cabdilbar baa isaguna xoojiyey sheekh albani baa saxiixiyey xadiidka laakiin shawaahid kaleeto oo dacfi uusan ka madnayn baa lagu xoojin mooye si ahaantiisa sanadkiisuna waa daciif kan meesha inoo yaal inuu mursal yahay baana xoog badan tayib wada in dacfiga is waa keenaysa tayib xadiidkani wuxuu faa'iideynayaa ruuxa muslimka ah inuu wixii aan dani ugu jirin oo faa'iida ugu jirin inuu ka tagay islaamnimo wanaaggiisay ka mid tahay islaamnimadaadu inay wanaagsan tahay waxaa lagu garan inaad isaga tagto waxaan dan iyo faa'iida kuugu jirin cunno aan faa'iida kuugu jirin cabitaan aan faa'iida kuugu jirin muxuu ahay camal aan faa'iida kuugu jirin hadal aan faa'iida kuugu jirin wahaakada wixii aan dantaada ahayn isaga tag dantii garab noqo wixii dantaada adduuniya aakharaba ku mashquul waktigaaga bilaash ku lumina waqtigu waa bini aadamka khasnadiisii waay haddaad dayacdo marka ood lumiso waxaad khasaarto waxaa ugu weyn waqtigaan maalin kasta oo ku marana waxaad ogaadaa waa uun cimrigaagiiyo qaybi sii go-aysa waay khasnadaa marka wax gasho waqtigaagana ka faa'iidayso waqti aada wax akhrisan waqti aada cibaadaysan waqti aad nasanaysood huruddo waqti aada risiq xalaala raadsanayso laakiin waqti aada banaanka istaagto jidadka intaad istaagto fadhi kudirka aad ka sheekayso maba laha ruuxa muslimka ah saas subhana cagsi xaalkeenu siduu yahay waa dad baa say usoo kallahaan oo fadhi dirir fadhi kudirirka u yimaadaan iyo taagni kudirirka say u joogaan u joogaan u joogaan bay duhurka iyagoo daalan bay ka tagaan haddana waxoogaa buu soo yara qadayn wuu soo noqon meeshiibu haddana soo fadhiisan su u wado u wado u wado u wado yufiidkii isagoo rafaadsanoo tacbaanu ka galban laa adduunye ma kasbanin walaa aakhara ma kasbanin soo ma khasaarin ya laa shaka ruuxaas inuu khasaaray saas daraaddeed waktigaaga ka faa'iidayso waxaan dantaada ahaynna ka fogow saas waa وعن المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري ما ملأ مبوحن ابن آدم ابن آدم مبوحيه وعاء ويل oo sharan ka shar badan min batnihi calooshiisa weel aad buuxisa waxa ugu shar badan calooshaada akhrajahu tirmidhi baa soo saaray وحسنه وتحسينيه sidoo kale waxa soo saaray Ahmad ibn Hibban Hakim iyo Tabarani iyo qeyrkood xadiidka dhameystirkiisuna waxa weeye bi hasab ibn Adam akalat yuqimna sulbahu ibn Adam waxa adduunyada kaga filan waxoogaa luqmada ah afgelisiye ah oo uu dhabarka ku toosiyo maana waxa laga wada ruux markuu gaajeysan yahay soo dhabarku ma soo goto waxoogaa un caloosha yaro galo oo yani lafaha iyo xubnaha kuu tiiriya intaasaa kaaga filan fa in kaana laa maxaalata hadday lagama maarmaan noqoto ood ka maarmi weydo inaad waxoogaa cunto ood akalaadka iyo luqmadaha inaad ka badsato haddaad ka maarmi weydo hee fa ulutun liطacaamihi wa ulutun lisharaabihi wa ulutun linafasihi caloosha saddex u qaybi qayb cuntada geli qaybta labaadna cabitaanka u reebo geli qaybta saddexaadna ha bannaanaato calooshii ha ka neefsatee neefsiga u reeb ha ku wada cubin haddaad intiiba aada cunto uun ku wada cubto waa weel sharood buuxisay waaye waana jiran sooma xadiisku timadaasu le dhamaystirkaasuu leey ayib xadiidku waa xadiis sugan waay saas macna fi ba'd nusakh at waxaa waxa ku sugan hasan sahih dhahabi ba sahih sheekh albani sidoo kale uu sahih fi al-irwa abu hatim hadithka inqita' ku cilayna uu ka jawaabay fi irwa al buu ka jawaabay sayf karad al-hadith wa hadith sugan waa kan soo sheegnayo allah tabaaraka wa ta'ala culimadu waxay yidhaahdaan cilmiga tibbiga oo dhan wuxuu ku ururiyay aayad misket ya bani aadam khudhu zinatakum cinda kulli masjidin intaa waa qayb wakuluu washrabuu walaa tusrifuu intaasuu ilaahay dibigoo dhan ku ururiyey bay dhaan culimadu cuna oo cabba laakiin xadda ha tillaabina ilan mushkiloo dhan calooshay ka timaadaa mushkiloo dhan calooshay ka timaadaa haddii aadan caloosha cuntadeedu ku habaysnayn masaa'ib baad geli ayadaasaana waxaa ka dhasha cudurro fara badan baa ka dhasha marka cuntada iska yareen raashin yani wax laga dhergi maayo markaad intaad dheregto aad soo wada isku ganac goys oo istiraahdo waad ka noolaatay wax yar kadib haddana waata waad gaajaysan tahay sooma wax marka wax weyn haysi raacinin waxoogaa uun gaajada iska bi wabillahi tawfiiq saasaa lagu leeyahay وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك كل كل بني ادم aadam caruurtiisa dhammaantood khataa waa mid gafid badan wa khayru lkhataa'iina kuwa gafidda badan kuwa ugu khayr badanna attawaabuuna waa kuwa soo noqoshada badan intuu aadam dhalay kulligood gafkoodu waa badan yahi cidaan gafin ma leh laakiin inta gafka badan waxaa ugu roon oo ugu khayr badan inta soo noqoshada badan soo noqoshadaa lagu kala rooyay taas macna akhrajahu waxa maajah wa sanaduhu sanadkiisuna qawiy wa xoog badan yahay أحمد باسدو كلا وريه لكن وحو كزيادية حديث كآخر كيسا ولو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى لهما ثالثا ابن آدم كا هدول لبتسق لها لها وحولاء مثل حاد براد لها ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ابن آدم اللاب تيسا وحا بوحين كريا يعلوشيسا وحا عرأوا كلية توا sanadka xadiidka waxaa ku jira in la yidhaahdo caliy bnu mascadat albahili oo saduuqun lahu awhaam <coughs> aimada qaar badina way daciifinayaan ayib waxaasna xadiidka saxiixiyey abulxasan ibnu qataan sheekh albaanina waa taxsiininaya fii saxiixi sunani tirmidi ibn maaja iyo saxiixu jaamica intaba alimaamu axmed laakiin wuxuu leeyahay xadiidkani waa munkar ibni cabdina wuxuu leeyahay hayru maxfuud ma sugna buu leeyahay ma sugna buu leeyahay ciladiisuna waxa weeyaan waa ninkan la yidhahda cali bn mascadat albahili ninkaasaan dacfi ku jira ayib wa can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal ly slam rasuulku wuxuu yidhi الصمت امسك حكمه واحد حديث كهره وحو فايدين وحو فايدين كل كل كل واد خلدميسان لكن خلدكينا توبدها هالمامنا inaad khaldamaysaan ilaahay baa wuxuu la baxayba magac la yiraahdo ghafuur iyo tawaab addoommadiisu inay khaldamayaan oo gafayaan magacaasuba u samaystay oo loogu talagalay markay gafaan in loogu dembi dhaafo sooma waa kii xadiisku ahaa haddaydaan dembaabi lahayn intuu ilaahay idin baabi'iyu wuxuu keeni lahaa kuwa dembaabo oo uu dembi dhaafo marka inaan dembaabayno waa wax qoran dabeecaddeennaana keenaysa aabbaheen aadan baa inta jannada lagu fasaxay calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam oo hal geed keliya iska ilaali la yidhi ayaa geedkii shaydaan u dhex fadhiistay inaguna carruurtiisii baan nahay sooma marka sidaas daraaddeed khalad laynaga waayi maaye laakiin qodobka asaasiga laynagu baraarujinayo waxa weeye aw dalamuu anfusahum dakaru llaha fastakfaruu lidunuubihim ذكروا halmaamin فاستغفروا badi taasaa ilahay ku تنبدي tabaaraka إلهي كنت ترى تبارك kaa dhacay laakiin كادع waa kaa dhacaya ciidaan قلدمين male وعن انس رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري الصمت آمسك حكمة وحكمة آه حكمة وحكمة وقليل ويري وقليل مد ويري هوي فاعله كيسا سميني آمسك وحكمة وحكمة عدة سميني سيئيليس آمسكنا وضد ير akhrajahu waxa wariyey albayhaqiyu baa wariyey fi shucab buu ku wariyey bisanadin buu ku wariyey daciifin oo daciif bayhaqi waa soo saaray fi shucab bisanadin daciif wa saxaxahu waxaa saxiixi wuxuu wuxuu saxiixiyey bayhaqi annahu xadiidkani mawquufun inuu yahay mid ku eg anas min qowli luqmaan alxakiimna ah luqmaan alxakiim hadalkiisiina ah ee hadal nebi aan ahayn saasuu saxiixiyey yani luqmaan في سورة اللقمان قصديس وإذ قال, اللق وإذ قال اللقمان لابنه وهو يعظه ninkaas way qur-aanku xikmada faraha badan uu ka soo guuriyey marka xadiis nebi ma ahee luqmaan hadal laga soo guuriyo waay oo ku eg anas ku egee nebiga hadalkiisii maaha sidaasuu rajaxay sanadkiisuna waa daciif buu yidhi wa ficlan waa saas ibnu cadi baa filkaamil sidoo kale ku soo saaray sanadkiisuna waa daciif lianna waxaa ku jira nin la yiraahdo Uthman ibnu saciidin kaatib katib oo waxa dhaafiyay Ibn Ma'in Nasa'i iyo sidoo kale Abu zurcat al-Razi xadiidku inuu mawquuf yahay oo yahay ku eg yahay Anas hadalkuna uu yahay hadal Luqman al laga soo guuriyey sidaasa raajixa oo waxaa rajaxay Bayhaqi iyo ciraaqi iyo qeyrkoodba sidaas macna laakiin xikmaddaasi waxaa ku tusaya ahadiis kale asamtu xikma aamusku inuu sidiisaba wanaagsan yahay man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ah. yani ruuxi ilaahay maalinta aakhira rumaysan ama khayr ha sheego ama ha aamuso xadiidka sunanka ku yaalana wuxuu ahaa man samata najaa saas macna ruuxi aamusa waa badbaadaa ila waxa la yiraahdaa yani albaliyatu yani muwakkalatun binutqi miyuu ah balaayadu hadalkaaba sideedaba loo wakaashayo hadalkaagaasi balaaya ka dhalan marka afkaaga hayso afkaaga hayso hadalku intuu kugu jiro ammaan leeyahay mar hadduu carabkaaga ka baxoo ku dhaafo bas waay marka hadalka yaree oo muxuu ahaayey warka yaree xikmad badan baa kugu duxaysa markaa kullamaa ruuxa hadalkiisu yaryahay xikmadiisaa badanaysa hadalkiisu waa miisaanamiye mujtamaca dhexdiisana karaamuu ku leeyahay sharaf buu leeyahay laakiin ruuxa sarsaarka ee hadalka badan waa la dhibsadaa soo ma dadkuna waa dhibsadaan waana karaamo dhaca war waa kii hadalka badnaa baa laleeyahay markuu majlis ka hadlaayo war waa kii warka badnaa waaba lagaa dhaqaaqiba leanna hadalkaagii waa macnaha ka qaaday soo ma macno la-aantaasi waxay keenaysaa man kasura kalaamuhu kaura saqatuhuna waa imaanaysaa marba hadduu hadalkaagu batana dhacdhacaagiyo gaskaagaa badanaya sooma sidaas daraaddeed culimmadu waxay yidhaahdaan fuduulu lkalaam ruuxa muslimka inuu iska ilaaliyo waay hadalka faduusha ah iyo siirada faduusha ah iyo cuntada faduusha ah iyo cabitaanka faduusha ah faduul maxaa la yidhahdaa waa wixii baahidaada ka siyaasa kulli dalika waxaa rabaa inaad iska ilaaliso inaad ku gaabsato wixii uun aada u baahan tahay hadal markaad hadlaysana hadalkaad ku hadlaysaa kuu miisaanaado hadal xikmadaysan jeedi intaa waxaan ka ahayn hadalkaaga hayso dikri baad ku hadashay kelimaad ku hadashay wacdi baad ku hadashay dad baad waanisay xalaal baad ku hadashay khayr baad ku hadashay khayr wey hadal ha laakiin markaadan xikmad ku hadlaynin hadalkaaga iska xisho arrintaasi nusuus aada u fara badan baa ku tusayso qur-aanka laftiisa ka mid ah marka la leeyahay ma yalfidu min qowlin illa ladayhi raqiibun catiid hadal kastood ku hadasho malaa'ig u diyaarsan baa meesha kula joogta bimaana hadalka yarayso soo lagu leh hadalka yareyso bimaana dhacaa wuxuu badan wax lagaa qoraye hadalka yaree ah sida laga wada marka waa mas'alo ittifaaq oo sanmuhu ahay alla isku khilaafsanay weey hada wallahi tawfiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi